alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii lix iyo labaatanaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani almaqdasi raxmat ullaahi caleyh kitaabulbeyc baynu dhexda kaga soo jirnay waxaynu soo gaaray baaburahni wa hayrihi ayib wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun soo qur-aanku inaa arag marka baabu rahni rahantii ayuu u baab yahay iyo waqayrihi rahanta waxaan ahayn afar iyo toban xadiid buu baabka musanifku ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayhi dayib rahantu waxaa weeye inaad tiraahdid anoo tusaale ahaan dukaan fadhi aad waxaad leedahay kitaabkan iga iibi kitaabkan ayaan haystaa adna lacag baad wadataa waxaad tiri kitaabkan iga iibi waxaanan haystaa kitaabkaas waa lacag kun shilin ahee shan boqol markaasaan waxaan ku yidhi waxaan kaasii keen kuma aaminayo waad igala fakan kartaa marka mobeelka keen baan ku yidhi mobeelkaan kaasii haynaya ilaa aad lacagta kitaabkan iga keenaysid ama iisoo dhammaystiraysid mobeelkaagaan sii haynaya markaad hadhow waxaygii iisoo dhammaystirtid baa mobeelkii lagu siinaya ma la fahma qodobka rahantu waa taas haddii lagu waayo soo noqon weyda ka waran mobeelkaagii baa la iibin lacagtii aan kugu lahaa baan ka goosan inta kalena adaa iska leh qaabkaasaa la samaynaya marka raanta can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canhaa anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama ishtaraa wuxuu ka iibsaday min yahuudiyin nin yahuudi ah dacaaman raashin ayuu ka iibsaday wuu ka daynsada raashin ayuu ka iibsaday raashinkaa ninka horta yahuudiga abushu eh, eh, waxaa la odhan jira abushaxmi abushaxmi ayaa la odhan jiray waxa nebigu dayn ahaan uu kaga qaatayna wuxuu ahaa halaahuuna saacan soddon suus oo raashin ah ayuu nebigu ka deensaday sala allahu caleyhi wasalam marka waa ishtarahan maanta waxaa loola jeedaa waa daynsi uu nebigu ka deynsaday wa rahanahu wuxuu ag dhigay oo rahan ahaan uga dhigay dircan cambuur bireed oo min xadiidin bir ah dircan cambuur oo min xadiidin bir ka samaysan cambuurka cambuurkan gabdhuhu ay gashadaan ma aha qalabka lagu dagaalamo baa laba u qaybsama mid waa waxaa la rido oo rasaas ahaan loo rido hubka sumida arag madaafiicda iyo waxyaalahaas waa la ridaa inay dhib geystaan midna waxaa loogu talagalay difaac koofiyad bir oo kaleeto ayuu qofku gashanayaa madaxa markaasaa xabad lagu soo ridayaa madaxuu dhiganayaaba xabaddii asaga ku dhici lahayd baa birtan ku dhacaysa way noqonaysaa waa nooc hubka ka mid ah laakiin awooddeedu waa maxay waa inay wax difaacdo ma la fahma camburbireedku marka waa kaasoo kaleeto halmadka iyo camburbireedka iyo koofyadaha birta ay jirkaa la gashanahaya toorey baa lagu dhufan ayadaaba tooreyda isu dhigaysaba marka waa nooc hubkii ka mid a ah. halkaa waxaan ka faa'iidaysanay kow nebigu wuxuu la tacaamulay oo wax ka gatay nin yuhuudi oo gaal ah weliba deyn buu ka qaata waa masalada markay bannaan tahay gaalada in wax laga ganacsado oo wax laga iibsado oo dukaamadooda iyo meelaha ay leeyihiin iyo hoolo moolalkooda iyo inta la tago wax laga iibsan karaa wixii xaaraam aad ku ogtahay mucayan ah sida khamro meel lagu iibinahay dee iibsan maysa waaba kaa xaaraamba laakiin wixii caadi oo mucsharada caadiga ah dadku caamka ka dhexaysa waad ka gadan kartaa daynna waad ka qaadan kartaa oo waad ka daynsan kartaa wax dhibaa ma waxaa kaloo samayn karaa rahanna waa lagaa qaadi karaa weliba hubkii iyo wixii lagu dagaalamahaya gaaladaasoo dagaalgama dhexayn ayaga laftirkoodii hadduusan dagaal kaala dhexayn gaaladii hubkii lagu dagaalamahaya markaas ayada ah ama cambuurbireedka iyo waxyaalaha la midka ah waa la odhan karaa rahan iyo conaar ha lagaga sii hayekeen way banaanta asagoo nebigu sala allahu calayhi wasalam weli dayntii iska bixin ayuu dhinta hubkiina weli laga hayo abubakar baa dhammaystiray deyntii nebiga lagu lahaa hubkii nebigana gaalka ka soo wareejiyey can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi matlul ghaniyi qofka waxaystee hodanka ah meermeerintiisa ciddii deynta ku lahayd uu meermeeriyo dulmun gardarro weeye matligu waa meermeerinta beri imow saa dambay imow bisha soo socota iskuullada marka la xiro waxyaalahaas imow maanta dhan markii lagu yimaadaba qofka inaad meermeerisi wa idaa goortii utbica la raaciyo axadukum midkiin calaa malii'in qof buuxoo waxaysta falyattabic ha raaco falyattabic ha raaco baabka wuxuu kaga hadlaya baaburahani wahayri soo maahayn kayrka waxaa ka mid a ah baab loo yaqaana baabulxawaala xawaaladaha hadda sooma taqaanaan waa tegaysaa lacag baad geyn lacagtii baa lagaa dirin meel kale lagu xawilayo loo wareejinaya soo maa xawaaladda halkan lagaga hadlahayaa waxaa weeye anaa waxaan kugu leeyahay lacag boqol dollar ah bal u fiirsada lacag boqol dollar aan kugu leeyahay aadna waxaad boqol dollar ku leedaha salaad baad boqol dollar ku leedaha intaan kuu imid baan waxaan ku niho boqolkayga dollar isii markaasaad waxaad tihi salaad baan boqol dollar ku leeyahaye wuuna haystaa lacage orad ka qaado alfaama qodobkaa anugu adaan kugu lahaa adnaa xaggaad ku leedahay ragga geelale ragga dabayaal baanu dabanal maqli jirta waa la isku leeyahay anugu adaan kugu leeyahay adna asagaad ku leedahay marka asagaad igu xirto waxaa tihi ka qaado marka muxiil ayaa la yidhahdaa anigu wax wareejinay waanku wareejiye adigiina waa lagu wareejiyey muxaalu calayhina waa waa ninkaa lagu wareego kaleeto haddii marka salaad uu nin waxayso lacagtii bixin kara uu yahay oo aan ogolaadaan irada haye salaad baan ku wareega aniga asagaa isu dhan adeer lacagtiisi waxba iguma lehid waa ligu kaa wareejiyaan kuleehay saasaa marka laga hadlay madulqaniya waa taa xadiidku marka wuxuu daliil u yahayna tusinayaa qofka noocaasee waxaysta matlul ghaniyi kan waxaysta meermeerintiisu xaraamun wa idaa goortii utbica la raaciyo axadukum midkiin calaa malii'in mid waxhaysta oo hani ah falyatabic ha raaco oo xaqa iska bixin kara xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey qofkii xaq lagu leeyahay meermeeriya inay xaaraam ka tahay arrinkaasi qofkii awooda oo xaqaa iska bixin kara oo kari kara waa xaaraam inuu meermeeriyo waana lagaa codsan karaa xaqaygii isi waa lagu odhan karaa waa lagu odhan karaa waajibna waxaa xaqa inaad iska bixisid culimmadu waxay isweydiiyaan qofkii xaqa kugu lahaa hadduusan kaa ku weydiisan ma lacag baan kugu leeyahay mana ku weydiisano isii kuma odhan ma waajib bay kugu tahay inaad bixisid mise waxaad unsugun lacagtaydii isii waa masale culimmadu ay ku kala arag duwan yihin xaq waajiba lagugu leeyahay wayaan iska bixi ayib waxaa meesha ka baxay hadii la yidhi waa qofka wax haysta qofkii aan waxba haysan dayn baan kugu leeyahy waxna ma haysatid waad maslafto waad waad cayrowde waxba ma haysatid marka haddaan ku idhaahdo lacagtaydi isii may waxba kuma weydiisan karo kumana xiri karo kuma dacweyn karo luqunta kuguma dhigi karo sababto ah waxba ma haysto wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara inta aan wax ka helayo ama qofkaas daynta lagu leeyahy waxa waajib kuwa inaad ka sugatid maalinku uu xelo khalaas ama iska cafi ama wax ka qaado hadduu waxaystay haddii eh, hadduusan waxaysan hadduu hadduu hadduusan waxaysana waa iska cafin karta haddii kalena waad sugi kartaa macnaha laakiin ma xiri kartid ilaa uu wax ka helaad sugaysaa halka waxaa laga hadlayaa waa ganacsi iyo xoolo dayn la isku leey waxaa soo gelaya qof kasta oo xaq lagu leeyahay oo xaqii ciddii kulahayd lahayd meermaysa labadii qof oo isqabtay ninka iyo xaaskiisii wuxuu gabadha xaq ugu lahaayo waajib ku ahaa inay adeecdo gurigiisa inay ilaaliso inaysan meel kale ku xadgud inaysan meel kale waxaweyaan ah, gogoldhaaf samaynin gurigiisa ciduusan raalli ka ahayn inaysan keenin idan la-aantiisa inaysan bixinin xuquuqdii waajib ahaan asagu uugu lahaa inay ka meermeeriso ayada xaaraan bay ka tahay asaga waxay xaq ugu lahayd gabadhu waxay leedahay xaq meher bay leedahay waxay leedahay masaariif iyo gabadha in la masaariifo biilkeeda la siiyo waxay leedahay maskan iyo meel la dejiyo waxay leedahay marasho wa le marashadu waa maay waa xirashada inaad gabadha arad bixiso oo maryaheeda iyo xijaabadeeda iyo diriceeda iyo waxay u baahan tahay loo gado intaba aday waajib kuu tahay inaad samaysa adoo u awoodi kara inaad meermeerisood gabadhi aadan waxba siinin xaaraan bay kaa noqonaysa walfahma qodobka marka khaas kuma aha laba qofoo wax kala daynsatay oo xuquuqda noocaasoo dhan baa soo wadagelaysa xuquuqda noocaasoo dhan ayaa soo wadagelaysa ayib wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay xawaalada waxa loo yaqaano baabulxawaala ayay culammadu kaga hadlaano waa bannaan waana dayn dayn lagu iibinayo ogow xaajaana keentay iyo baahi haddii qof waxayste lagu wareejiyo dee waad aqbalaysaa waxa sunnaa in la aqbalo waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi sidaasay qabaan wuxuu xadiidkuina tusinayaa wax kastoo keenaya muslimiinta dhexdooda cadaawad iyo cuqdad inay isu qaadaan in meesha laga saaro maxaa ka mid ah adoo xoolihii aan kugu lahaa ii heli kara markaad ii diido imeermeersiiso cuqdad kuu qaadi maayo cuqdadaasaa la diidan yahay iyo xaqii bani aadamka inay meesha ku dayacmaan markaasaa lagu leeyahay iska bixi lacagta ayib taasna waa masale muhiimadeeda leh can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam aw qaala ama abu hurayra wuxuu yidhi samictu nabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay man ruuxii adraka soo gaara soo haleela maalahu xoolihiisii bicaynihi laftirki cinda rajulin nin agtiis aw insaanin ama qof agti qofkaasoo qad aflasa cayroobay masallafay barakacay waxa weeyaan salkacay dheh fa huwa asagaa qofkaasaa axaqu ku mudnaansho badan bihi maalkaas min hayrihi asaga kayrkiis xadiidku muxuu ka hadlayaa xadiidku wuxuu ka hadlayaa qof baa aniga adiga wuxuu inaga qaaday xoolo bal halkaa oo aada u fiirsada xooluu inaga qaaday toban neef oo lo ah buu toban inagu a midba neef ka qaado wuxuu yidhi xoolahan waa soo gadayaa idinkana waa idiin soo iibinaya ana wax yar baan soo saaranaya waayahankun wuu naga qaado xoolihii ninkii xoolihii waa dhaafeen marka waa ka lumeen hadhow baan waxaan ku nir war xoolaheennii nasiih markaasaan waxaan u nimid ninkii xoolaba wuxuu ka hayaa aniga sacaygii sagaalka kale lama hayo ma waxaan leenahay maadaamoo toban neef naga kaxaysay toban ninna aan ahayn halkaan sac baan isla qaybsanaynaa mise maadaamoo sacaygii uu yahay wax meesha yaalla adeer anuu sacaanu iga maqnaa baadiya ninkii lahayna ninkii lahaana aragtibaa ka dhexaysa anaa kaxaysanaya kayga wala fahma adaa iskale adaa kaxaysanaya man adraka maalahu xoolihiisa qofkii soo haleela nin cayroobay agtiisana ka hela waa maxay waa ninkii xoolaha daynta lagu lahaa intii kale xoolihii dhaafay neefkaagii bas baa uga haray adaa iska leh loo odhan mahaya dadkii kaloo daynta ku baad ula simantaha may cayntaydii baan helay laftirkeedii waa kan baabuurkaygii waa kan sacaygii gurigaygi waa kana bas anaa iska leh marka isaga qofka dadka uga xaqnimo badan sidaasaa laga wadaa marka xadiidku wuxuu tilmaamay man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin nin agti aw insaanin ama qof qad aflasa muflisku waxa wey waa qofka cayroobay oo boggiisa bukuxigan oo xoolihii dhaafay marka muflis maxaa loo yaqaanaa culummadu waxay yidhaahdaan waa man laa maala lahu waa qofkaan xoola lahayn waxay kaloo ku tacriifiyaan xagga sharciga man daynuhu aktharu min maalihi waa qofka daynta lagu leeyahay iyo xoolihii inta u soo hartaybaa waxaa badan daynta lagu leeyahay maalan toban kun oo dollaroo xoolaha lagu leeyahy toban kun oo dollaroo xoolaha lagu leeyahay xoolana wuxuu ka haystaa kun dollar daynta lagu leeyahay iyo xooluhu leeyahay kee badan hadda daynta lagu leeyahay badan soo maa muflis baa loo yaqaanaa waa qof cayra qofkaasi ama maalka aad haysatid maal dhammayn karaoo gudi kara maaha daynta lagugu leeyahay kuma filla ama xoolahaagoo dhanba dayn baa qarqisay oo ka tira badatayba waxyaalahaasoo dhan waa loo isticmaalaa waxyalahaso dhan waa loo isticmaalaa man adraka marka qofkii soo haleela maalahu xoolihiisa bicaynihi laftirkiisi cinda rajulin aw insaanin nin agti ama qof agtii qofkaasoo qad aflasa cayroobay salkacay aan waxba haysan cayr ah fa huwa qofkaasaa axaqu ku mudnaansho badan bihi xoolaha min hayrihi dadka kale asagaa kaga mudan can jaabirin waxaa laga wariyay radi allahu canhu canhuma qaala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay wa fii lafdin lafdi kale wuxuu haa qadaa wuxuu xukumay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama bishufcati isla ekayn fii kulli maalin xoolo kastoo lam yuqsamaan la qaybin fa idaa goortii waqacat ay dhacdo alxuduudu soodimaha iyo seeruhu oo wasurifat la leexiyo aturuqu waddooyinka falaa shufcata wax shufco la yidhaahdo meeshaa iyadaa kuma sugna xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masalo masalatu shufca loo yaqaano oo waa maxay aniga adigaa wada degan guryaheennu marka guryaynu leenahay hal dayd baa ku wareegsan hal albaab bay leeyihiin hal jid bay leeyihiin adna qayb baan guryaha leeyahay adna qayb baad leedaha marka gurigayga markaan raba inaan iska iibiyo qolkayga aan iska iibiyo ama falaydkayga adna deriskayga aad tahoo dadka aad ii xigtid waxaa la rabaa inaan kusoo ogeysiiyo oan ku dhahay gurigan waa iska iibinaya iib buu iga yahay ma iibsanaysaa mise ma iibsanaysid saasaan ku odhanahay haddaad ii fasaxdid ciddaan rabaan ka iibin laakiin haddii aad tidhahda niyahu gurigan anaa iibsanahay waa ina kaa iibiyo wa ilaa waxaa laga yaabaa daris xun intaan la soo dejiyay inay dhibi kala qabsato haddii laakiin guryuhu aysan isku meel ku oolin isku wadana aysan ahayn oo albaabada iyo waddada u kala duwan yihiin oo ay kala madax bannaan yihiin dee ciddaa rabaan ka iibin karaya adiga markaa kaala tashan mahay ma la fahmo qodobkaa saasaa shufcada laga wadaa marka fa idaa waqacat ilxuduudu mar hadday seero jiraan iyo soodimo wa surifat iduruqu waddooyinkana la kala leexiyo inaan isku waddaba ahayn falaa shufcata wax isla lahaansha la yidhahdaa markaa ma ay jirto guryaha la isla leeyahay can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qad asaaba wuxuu helay cumaru cumar waa aabihiis u fiiriya cabdullahi bni cumar baa wuxuu leeyahay cumar baa wuxuu helay maxaa maxaa la rabay inuu yidhaahdo aabahay baa wuxuu helay soo maahay laakiin ma u leh cumar baa wuxuu helay bi ayaga agtooda carabta waxaa kala laba ah aabbaha iyo waalidka magaciisa in loogu dhawaaqo iyo adoon ka waramaya magaciisa inaad sheegtay mala fahma aabbaha magaciisa in loogu dhawaaq loogu dhawaaqiyo hooyada waa macaasi lamana ogola hebelow cumarow inuu ku yidhahdo kale lama ogola laakiin marka laga warbixinahayo cumar baa sidaa sameeyey iyo aabbahay baa sidaa sameeyey agtooda iska mid bay ka ah mala fahma marka ikhbaar baa la yidhahda wax dhiba male leh caaishaa samaysay cumar ibnu cabdulcim cumar baa sameyey wax mushkilaa ma agtooda waa iska caadi qad asaaba wuxuu helay cumaru cumar ardan dhul bikhaybara khaybar ayuu ka helay khaybar ayuu ka helay khaybartu xarun weyn oo waxay ahayd dhufaysyo oo yahuudi ay lahayd ayay ahayd oo dhowr geedi rar looga socdo madiino fa ataa wuxuu u yimid an annabiya nebigu u yimid sala allahu caleyhi wasalam cumar baa u imaanaya fa ataa cumar wuxuu u yimid an annabiya nebiga sal alla aley wasalam yasta'miru xaal uu kala tashanayo hu nebiga fiihaa beertan dhexdeeda xoolahan uu helay iyo dhulkan beerta ah ayuu kala tashanaya fa qaala cumar wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow innii anugu asabtu waxaan helay ardan dhul bikhaybara khaybar ayaana ka helay dhulkaasoo lam usib aanan helin maalan xoolo qatu weligay huwa asagoo anfasu ka fiicnaan badan cindii agtayda minhu xoolahan weligay intaan xoolo helaya xoolo ka qaymo badan xoolaha khaybar aan ka helay ma soo marin famaa maxay baa ta'murunii i faraysaa bihi asaga maxaa kula quban fa qaala nebigu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doontid xabasta waad xanibaysaa aslahaa asalkeedoo waad waqfaysaa asalkii dhulka ayaad waqfaysaa wa tasadaqta waad sadaqaysanaysaa bihaa ayada qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi fa tasadaqa aabbahay wuu sadaqaystay bihaa dhulkii hayra annahu laakiin laa yubaacu lama iibinaya asluhaa beerta asalkeedii waxna waa dhulkii waxna waa wuxuu soo saarayay soo maaha asalka beerta la iibin maayo walaa yuuhabu lama hibaynayo qof looma hibaynayo walaa yuurahu la dhaxli maayo qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar fatasadaqa wuu ku sadaqaystay cumaru cumar fil fuqaraa'i saboolka dhexdooda iyo wa fil qurbaa qaraabada cumar iyo wa riqaabi addoommaha la xoraynayo iyo wa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisaoo jihaadka ah iyo wabni sabiili qofka musaafirka ah iyo waddayfi martida walaa junaaxa wax dembiya calaa man ruux dushii kuma sugnaa weliya maamulay haa dhulkaas qofka dhulkaa mas-uulka ka oo ka shaqaynaya wixii uu ka cuno an yaakula inuu ka cuno minhaa iyada bilmacruufi si la yaqaano oo laysla ogyahay dhib ma leh aw an yacama ama inuu aw an yutcima ama inuu quudiyo sadiiqan qof saaxiibkiisu u yimid inuu wax ka martiqaado hayra mutamawilin xaaluu yahay midaan ka xoola dhiganayn fiihi xoolaha dhexdooda isagoon ka xoola dhiganaynin oo dee wixii aan dhaqaala ka samaynaynin ayib xadiidkani wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa hayra muta'ahilin xaaluu yahay midaan ka xoola dhiganaynin oo wax kaydaysanayn xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa sixatu asli lwaqfi waqafka asalkiisu inuu ansaxayo waana ijmac arrinkaasi oo khilaaf ma leh wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey in ilaahi loogu dhowaado oo la sadaqaysto xoolaha aad helaysid kuwa ugu qaaya iyo qiimo badan arrinkaasayna u badnaayeen camalkii saxaabada iyo dadkii horhore ee wanwanaagsanaa waana sida cumar uu sameeyey wuxuu xadiidkuina tusay khaybar xoog in lagu furtay dadkii ka qhaniimaystayna wixii khaniimada qayb ahaan ay u heleen ay mulkiyeen oo ay qaybsadeen taana xadiidku waa inoo faa'ideeyo weliba milkigooda u sugnaaday wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey dadka sharafta iyo wanaagga leh ee aqoon-yahanka ah in lala tashado ra'yigoodana la qaato oo loo hoggaansamo wixii wanaagsan oo kaaga soo baxa sida cumar nebiga uu kala tashaday beertiisa wuxuu ka samaynayo sala allahu calayhi wasalam nabigeena xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah qofku camalka uu samaynayee wanaagsan ee cibaadada ah inuu cid tusi karo oo uu u sheegi karo haddaysan riyaa iyo istusus ahayn wuxuu rabaa beertaani weligay xoolo ka wanaagsan ima soo marin inaan sadaqaystaan rabaa sidee kaala quman marka wuxuu samaynayo khayr iyo daaca ahi oo sadaqadaha buu sheegaya nebiga u sheegaya istususna maahanu niyadiisaa u wanaagsan nebiguna wuxuu ku hanuuniyay sidii u fiicnaan badnay sala allahu calayhi wasalam oo waa maxay asalkii dhulkana in la waqfo wixii ka soo baxana la qaybiyo la sadaqeeyo sidaasuu u sheegay xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno asalka waqafku shaygii aada waqaftay ilaahay buu ku wareegay adiga milkigiisa waa kaa wareegay ilaahay baad ku wareejisay waa qurbo iyo dhowaansho ilaahay aad ugu dhawaansho ugu dhowaanayso sida awgeed carruurtaadu kama dhexli karto adiguna ma gadan kartid cid uma hibayn kartid tusaale ahaan booskaanaad leedahay markaasaad waxaad tidhi booskan waa waqaf wuxuuna waqaf ku yahay masaakiinta agoonta ah agoontu waqaf ku yahay caruurna adugu waa dhasha carruurtaadu markaad dhimatid hadday qaangaar yihiin kuma dhaxli karaan booskan saad waqaftay dar ilaahay baad u bixisay kuma noqon karti ma hibayn karto ma oran karti hebelow booskayga intaasaan kaaga hibeeyey ayadana shuqul kuma leh shuqul kuma leh lama dhaxlo lama hibeeyo lama iibin karo ma iskama iibin kartid waa wax waad waqaftay milkigiisuna ilaahay buu ku wareegay ilaahi ayuu ku wareegay ayib taasna xadiidku inoo faaidayy waxyaalaha xadiidkuina tusinaya waxaa ka mid ah adigii beerta waqfay laftirkaaga haddaad ka waran faqiir noqotid oo aad tidhahda waxaan u baahnaa beertan inaan ka shaqeeyo mushaarkaaga ma ka qaadan kartaa beerta adigu aad waqaftay laftirkeeda ama gurigii aad waqaftay ma ka noqon kartaa washmaan haah waad ka noqon kartaa wixii biil iyo masaariifu lagaa siiyaad ka qaadan shaqaale caadi aad noqonaysaa marka shaqaale caadi ayaad noqonaysaa cumar yuu ku waqfay cumar wuxuu ku waqfay fuqarada kow qaraabada cumar labo addoommaha in lagu xoreeyo saddex ilaahay jidkiisoo jihaadka afar safarka qofka ku jira safar saxa shan martida lix lixda qofba kii la arka wax laga siin karaa adigii ka shaqaynaya waxbaa ka cuni kartaa wax la isla ogyahay qof martiyo kuu yimidna waad ka marti qaadi kartaa waa lagu ogolyahay laakiin inaad ka samaysatid akoon oo aad meel wax ku aruursatid maya can cumara radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xamaltu waan u hibeeyo waan ku qaaday nin calaa farasin faras dushi fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ayadoo jihaad loo socdaan waxaan arka nin leh anigu jihaadka waa aadi lahay waxaan jihaad ku aado xoolaa ma haysto faras baan siiyo aan idhi faraskaan qaado jihaadka ku gal fa asaaba fa adaaca waxaa dayacay hu faraskii alladii ninkii kaana u ahaa cindahu agtiisa ninkii faraska la yidhi ku jihaadba dana kale u iska galayba waa dayaca faraskii ama hadduu doono faraskii marka kasoo noqd jihaadkii marka kasoo noqduu dayaca fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan soo iibsado hu faraska faraska markii hore ayaa bixiyey cumar baa bixiyey sadaquuna u bixiyo wuxuu yii walaa la orod jihaadka ku aad ninkii jihaadka la yidhi faraska ku aadoo la siiyey faraskii waa dayaca cumar wuxuu rabaa marka isla faraskii haddana inuu soo iibsado waa shay adugu aad lahayd kitaabkan ayaad sadaqa ii siisa tusaale ahaan markaas hadha waxa aragta kitaabkii waan akhrisan iska dayacan markaas anaa gadanhayo gurigayga dhiganhayo akhrisanhayo waa saas tusaale ahaan dayib cumar baa marka wuxuu damcay inuu faraskii soo iibsado weliba wuxuu kaloo fursad ku helay wadanantu waxaan maleeyey buu yidhi annahu ninkani yabiicu faraska inuu iibinayo hu faraska biruksin qaymo jabanna uu ku iibinayo qaymo jaban waa faraskiioo xaraashaan helaybi lacagtaan kula bixi waa haystaa fasa'altu waxaan weydiiyey annabiya nebiga sala allahu aleyhi wasalam nebi allow faraskayga hore aan bixiyey oo maanta la iibinayaan arkee ma iibsan karaa weliba qaymo jaban weeyaane fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa tashtarih ha iibsan bi soo marba maad sadaqayn oo maadan bixin ha iibsanoo dib ha ugu noqon walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadana ha ku noqon wa in actaakahu haba kaa siiyo hadduu doono bidirhamin shilin hal shilinba ha kaa siiyo hal shilin shaygaagii adugu aad sadaqayso aada la iibinaya haddaad heshid ha ku iibsan xataa fa ina alcaa'ida midka ku noqonaya fii hibatihi waxa uu hibeeyo uu bixiyey kalcaa'idi kii ku noqonaya ayuu la mid yahay fii qay'ihi mantagiisi iyo hunqaacadiisi qof mantagay oo mantagi haddana cunahayo afka kasoo afka ku qaadanaya ma ma wax qurux badan ba soo foolxumo maa waxaa la mid ah qof wuxuu sadaqeeyo hibe u bixiya ka daba tegoo la soo noqday soomaalida arrinkaa way ku badantah guryo iyo adduun inta la bixiyo la isa siiyo haddana la isaga noqday iisoo celi reerkayga kiina dagaalama qaarkood ku hayaad arkaysa wa fii lafdin lafdi kalea waxaa ku dhex sugnaa fa ina aladii kan yacuudu ku noqonaya fii sadaqatihi sadaqadiisa kal kalbi ey ayuu la mid yahaa oo yacuudu ku noqonaya fii qay-ihi mantagiisa ey awal buu qaab daraa awal buuba ey ahaa xayawaanaadka ilahay waa isdhaamaanay eygii oo mantagay oo haddana mantaggiisii dib ugu noqday ayuu la mid yahay qofka wuxuu sadaqeeyey dib ugu noqday wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa anna rasuula allahi sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi alcaa'idu kan ku noqonaya fii hibatihi wixii uu hibeeyey kal caa'idi kan ku noqonaya ayuu la mid yahay fii qay-ihi mantagiisa xadiidkani waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mida oo aan ka qaadanayno kow cumar deeqsinimadiisa iyo ilaahay jidkiisa inuu wax ku bixiya suu ugu heelanaa labo wixii aad sadaqaysatay inaadan ku noqon karin saddex tusaalaha nebigu uu bixiyey sala allahu calayhi wasalam waxay ku tusinaysaa fogeyn la iska fogeynayo jumhuurta iyo waxaa isku khilaaftan axnaafta jumhuurtu waxay yidhahan waxaa mantag iyo ey loogu tusaaleeyey in laga fogaadaa la rabaayo waxaa sadaqaysatay aadan ku noqon axnaaftu waxay yidhahdeen waxaa sadaqaysatay waa ku noqon kartaa isla xadiidka laftirkiisana u daliishadeen xaggee ka keeneen xadiidkan dambe waxay leeyihiin soo nebigu ma odhan lafdigan dambeeto fa ina aladii yacuudu fi sadaqati kalkalbi ey buu la mid yaha soo maaha haa waxay yidhaahdeen eygu mantag inuu cuno maka xaaraamba mise xalaal maxaad ka leedihi ey ya ey waxba kama xaaraamah waa maskiin soo ma wax ka xaaraama ah, bariis inuu cuno iyo ey inuu cuno midna waa isago mid agtiis wax takliif oo saaran oo malaa'ig wax ka qoray soor leeyahay taa haddaad samaysid gaal baata tan haddaad samaysidna muslim baata ma jiro ey marka waxay yidhahan maadaama ey lagu tusaaleeyo mantag cunay eyguna mantaga inuu cunaa aysan xaaraam ka ahayn halkaa waxaan u daliishanay qofkii wixii uu bixiyey ku noqdana inaysan xaaraam ka ahayn waxaa layi warmaya waxa wax lagu tusaalaynayaa waa fool xumayn arrinka la fool xumaynaya iyo fogeyn la fogeynaya weeyaane ee hawsha saad u dhigteen ma aha can nucmaan bni bashiir waxaa laga wariya nucmaan ibn bashiir radi allahu canhu arbaciinkan kusoo marro nucmaan ibn bashiir soo ma xasutaan xadiidku warinay ka ah in alxalaala soomaahyn qaala wuxuu yidhi waa nucmaan ibnu bashiir asaga iyo abihiba waa laba saxaabi iyo hooyadiiba tasadaqa wuxuu igu sadaqaystay calaya dushayda abi aabbahay bibacdi maalihi xoolihiisa qaar ka mid a ah. aabbahaybaa wuxuu i siiyo hiba ahaan ii siiyey xoolihiisii qaar ka mid a ah. fa qaalat waxay tidhi ummii hooyaday camratu bintu rawaaxata ahayd camra bintu rawaaxa laa ardaa raalli ka noqon maayo xataa tushhida ilaa aad markhaati gelisid rasuulallaahi rasuulka alla sala alla aleyh wasalam islaamo badan buu qabay nucmaan ibnu bashiir aabihiis oo bashiir ah marka camraa ka mid ahayd bintu rawaaxa markaasee waxay tidhi wiilkayga xoolaha aad siisay nebi maxamed baan rabaa inuu markhaati ka noqdoon hadhow la isku qabsan oo bahaha kale iyo aysan ku qabsan wiilkayga xoolihiisa markhaati u yee fandalaqa wuu tegay abi aabbahay ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle ayuu u tegey sala allahu caleyh wasalam liyushhida suu u markhaati geliyo calaa sadaqatii sadaqada uu isiiyey oo yidhaha wiilkaa xoolahaasaan siiya ka markhaati noqo fa qaala wuxuu ku yidhi lahu aabbahay rasuululahi rasuulkii alleh afacalta ma samaysay haadaa arrinkan oo ilmaha in wax la siiyaa biwaladika ilmahaaga kullihim dhammaantood ma fahamta arrinka wiilkan bashiira saad xoola u siisay ciyaal kale makuu joogaan haa ma wada siisa mise kan keliya ku khaas yeesha qaala wuxuu yidhi laa maya waa keligiis kuwa kale waxba ma siin qaala nebigu wuxuu yidhi ittaquu ka baqa allaaha alle maxaa meesha ka soo baxay caruurtaada inaad qaar waxsiisay qaarna qadaysid ilaahay ka baqay ka horjeeda alla kamaadan baqiino cadaalad umaadan samayn wacdiluu cadaalad u sameeya fii awlaadikum caruurtiinna qofka ilmaha qaarna lacag siiya qaarna qadiya cadaalad uma samayn hadday lacagsiintu tahay maalan maanta ku shilin baad haysataa mid ka mid a ah ku yidhi aabbo ku shilin isi waad siisay berrina mid kalea ku yidhi isi waad siisay dee maalin walba waxaad haysa inaad hebel sii dhib ma leh laakiin waxaa laga hadlaya maalan inaad qaar tidhaahdid adiga gurigaanaad iska leedahay kuwa kalena adan farba saarin danna aadan kala haynba ama kanaad tidhahda boqolkan dollar adaa iska leh kuwa kalena aadan waxba siinin xaggana aysan kuu qorshaysnayn markaad heshay asagana inaad siisid ilmahaaga maalan ciid baa soo dhow ma u wadagedi kartid inaad tiraa qaarna haddeeraan ciiddaanan u gadaya mid kuwa dambaan ciidda dambaan u gadahaya taasu dhib ma leh habda wixii awooddaada ku xihan qayb inaad kala maaraysid laakiin waxaa la diidan yahay ilmihii qayb inaad qadisid danna aadan ka gelin fa rajaca abii aabbahay wuu soo noqday biyu gurigiibuu ku soo noqday fa radda wuu iga celiyey biyu tilka taas asadaqata ah ee sadaqa sadaqadii uu isiyo aan ku faraxsanaa waa igala noqday biyu adeer xoolihii aan siiyo aabba ku siiya waa kaa ceshaday buu igu yidhi wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi fa ashhid markhaati uga dhig calaa haadaa arrinkan oo xoolahan aad wiilkaaga siinaysid kayrii aniga cidan ahayn anugu ka markhaati kici maayo riwaayo kale waxay arrinkan waa jawr jawr iyo dulmina anigu kama markhaati kacayo marka ilaahay ka baq caruurta u cadaalad sameeya waxaa weeyaan cid kaleta markhaati u geli arrinkani waa jawr dulmi kama markhaati kaco kulli waxay ku tusinaysaa ilmihii in la kala xigsado arrimaha noocaasoo kaleeto inaysan wax habboon ahayn hibadii ilmaha loo hibaynayay ama dadka loo hibaynayay sadaqa in lagu magacaabi karo markhaati in loo sameeyo dadka xoolaha marka la siinayo si cuquudda iyo arrimahaasba loo ilaaliyo arrinkaana xadiidku wuu ina tusinayaa hooyadu maslaxada ilmaheeda way ka hadli kartaa waana in la dhagaysto oo warkeeda la tixgeliyo qofka muftiga ah ee dadka u jawaabayo culummada ah iyo shaahidka markhaati furayaba wax sharcan la ogol yahay waxaan ahayn ka uu markhaati kamci maayo dadkana lama ogola inuu waxa weeyaan u fatwoodo markuu yidhi nebi allow markhaati iga noqo nebigu wuxuu yidhi arrinkaanu sax maaha wax saxa waxaan ahayna kama markhaati kacanuu idhaafi buu ku yidhi wuxuu xadiidku ina tusinayaayo ka qaadanaynaa mucaamalaadka noocaan oo kaleeta iyo waxyaalaha la midka ah in qofkii wax ku weydiinaya laftirkiisa su-aal lagu celin karo oo sabab ilmahaaga arrinkan ma u wada samaysay mise qofkan keliyaad ku khaas yeelaysaa maya qaarkan keliyaan bas igadaa marka iyo waxyaalaha la midka ah taana xadiidku waynoo faa'iideynaya waa ka qaadanaynaa can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga caamala wuu ka shaqaalaysiiyey ahla khaybara ree khaybar wuxuu shaqaalo uga dhigay bishadri maa shay haafka yakhruju ka soo baxaya minhaa beerta oo min tamrin timir ah ow zarcin ama dalag ah musanifku meeshaan wuxuu ka hadlayaa masale loo yaqaana masalatu lmusaaqaat oo waa maxay khaybarku waa inagii sheegnayo waa dhulbeereed haddana dhufaysyo ahaa oo qolyaha yuhuudeed ay deganaan jireen madiina iyo ayadana dhowr geedi rar ama dhowr geedi socod baa u dhexeeya nebigu wuxuu ku duulay sala allahu calayhi wasalama aakhirka bishii muxaram sanadku markuu ahaa bishii toddobaad sababtu waxa weeye nebigu wuxuu xudaybiye ka soo galay sala allahu calayhi wasalama bisha dilxija dhammaystirankeedii bisha dilxija dhammaystirankeedii ayib marka nebigu markuu khaybar qabsaday dhulka khaybar yuhuud baa deganaya dhul beereedna wuu ahaa markaasay waxay yidhaahdeen maxamedow dhulkaan iska joognay hana rari waxaan rabnaa dhulka inaan ka shaqaysanno beerahaan idiin falayna waay maxaa lagu heshiiye marka beeraha fala ka shaqeeya wixii ka soo baxa dhulkaas haafkiis baad leedihi maalan timir hadday ka shaqeynayeen timirtii dhulkaan beertan aad falaysay ka soo baxday haafna annagaa iskale muslimiinta haafna idinkaa iskale hadday dalag iyo beeraha kale yihiin iyo raashinkiina sidoo kaleeto marka musaaqaad baa loo yaqaana maalan anoo dhul beereed weyn leh baad waxaa tiri waa kuu shaqayn kuu shaqaynaya maxaad ka shaqaynaysaa maxaad haysataa ka shaqaysa waxaad tiri muruq iyo awood baan leehay xirfad xoogna waa leeyahay xirfadna waa leeyahy lakiin xoola ma haysto anna xoolihii baan haystaa iyo xirfaddan kaga shaqaysan lahaa ma haysto iyo awooddii waxaan ku shirgoobaynaa marka aniga dhulkayga iyo adiga xooggaaga isku darsanayna markaasaan waxaan leenaha dhulkaan anaa iska beer wixii kasoo soo baxaaniyo adiga waa inoo kala bar ma la fahmay waa wax la yaqaanoo magacaaban way bannaan taha saasaa laga wadaa marka can raafic ibni khadiijin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn akhara al ansaari ansaar kuwa ugu badan xaqlan xagga beeraha xagga beeraha wa kunnaa waxaan ahay nukrii kuwa kireeya kuwa kireeya waa kirada caadiga ahayd ijaarka ahayd al arda dhulka maxaad ku kireyn jirteen calaa anna lanaa annaga inay noo sugnaato haadihi tan waa dhulkii qayb ka mid ah walahum shaqaalahan ay u sugnaato haadihi tan fa rubamaa akhrajat waxaa suurtowda inay soo soo bixiso haadihi tani inay dhulkii qaybtii annagu aan magacaabannay ay wax soo saarto walam tukhrij aysan soo saarin haadihi tan fa nahaanaa wuu naga reebay daalika arrinkaas fa ama alwariqu ha fa amaa kiraa-ul ardi dhulka ku kirayntiisa bilwaraqi bilwaraqi fido lagu kireeyo fa ama alwariqu saasaa laga wadaa dhulkii in lagu kireeyo fido falam yanhaana nagama reebin walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can xandalata bni qaysna uga sugnaaday qaala wuxuu yidhi waa taabici sa'altu waxaan weydiiyey raafic bna khadiijin raafica bna khadiijin raaficii ina khadiij ahaa can kiraa'il ardi dhulka oo lagu kireeyo bidahabi dahab iyo walwariqi fido fa qaala wuxuu yidhi raafic laa ba'sa wax dhibihi bihi asaga kuma sugna innamaa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwii kiraysta oo ijaarta calaa cahdi rasuulilaahi rasuulkii alla waqhtigii sala allahu calayhi wasalama bimaa shayga calaalmaadiyaanaati calalmaadiyaanaati maadibaanaati bidin qore soya maa calalmaadiyaanaati webiyaasha waaweyn dushooda waxa ku sugan iyo wa aqbaali ljadaawili webiyaasha yaryarkaa meelaha kasoo horjeedkeeda ah iyo wa ashyaa'a waxyaalo oo min asarci beerta ka mid ah fa yahliku inuu halaagsanaada suurtooda haadaa kan yaslamu uu badbaado haadaa kan walam yakun uma ahaan linnaasi dadka kiraa'un ijaar ilaa haadaa arrinkaa maahane walidaalika sidaa darteed ayuu zajara reebay nebigu canhu arrinka xaggiisa fa amaa shay-un shay macluumun ee la og yahay fa amaa kiraa'ul ardi dhulka kirayntiisa bishayin shay lagu kireeyo macluumin ee laog yahay madmuunin ee weliba la damaano qaadayo fii dimati lmaalik qofka maaligaa ah dimadiisa lagu leeyahay falaa ba'sa arrinkaas wax dhib falaa ba'sa wax dhib la yidhaahdo bihi arrinkaa kuma sugna qaala almusanifu musanifka wuxuu yidhi waa sheekha cumdat laxkaam iska lahaa almaadiyaanaatu al anhaaru wabiyaasha weeye alkibaaru ee waaweyn waljuduuluna annahru waljadwaluna annahru webiga weeye asagiiru ee yar xadiidkan waa xadiid muhim ah waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah dhulka beeraha in la kireeyo inay bannaan tahay laguna kireeyo lacag ama dahab ha noqoto ama fida ha noqote ciddii diidayna xadiidku radiis buu ku yahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey dhulkii in la kireeyo xoole aan la garanayn oo majhuul ah intay dhan yihiinna lagu kireeyaana inaysan bannaanayn lama ogola xadiidku dee waana tusinaya wuxuu xadiidku eh, na tusinayaa dhulkii in la kireeyo laakiin shay macluum ah qofka dimadiisana lagu leeyahayna lagu kireeyo arrinkaa isagaa waa la ogolyaho wax dhiba ma leh wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa qofka keligiisa warka uu kuu sheega haddii lagu kalsoon yahay in wax lagu salayn karo xadiidkan maxaa laga wadaa xadiidkan waxaad u fiirsataan saxaabigaani wuxuu leeyahay ansaar annagaa ugu beera roonayn roonayno dadka ansaar ugu beera badan baan ahayn dhulkay kiraynayaan marka maxay ku kiraynayaan maalan dhulku waa kala qaybo qayb baa laga yaaba inay meel hoose tahay qayb baa laga yaaba meel sare inay tahay marka wuxuu kuleeyahay niyo dhulkaan iga shaqee intaan anaa lahood iga shaqaynaysa intaasna adaalaho ka shaqayso wixii kaaga soo baxa waxaa laga yaabaa inaan beertii ka shaqeeyo oo ka shaqeeyo oo ka shaqeeyo oo ka shaqeeyo oo sanad aan ka shaqaynayay oo qaybtaadii ay soo baxdo tayadiina aysan waxba ka soo bixin malfama qodobka adiga qaybtaadii kuu soo baxdaye anigii kuu shaqaynaya oo sanadka dhan kuu shaqaynaya haddaysan qaybtaydii soo bixin dhididkaygii muxuu ku maqan yahay maxaan cunayaa soo waxba aha waxaa dhici karta dhanka kale maadaamood i tiri dhulka intaasna adaa leh intaana anaa leh intayda kaliya inaan ku mashquulo ka shaqayntooda oo taydii ay soo baxdo adiga taadiina meesha ay ka baxdo maxay wax kaaga maqan yihin marka waa dhib soo maa marka waxaa la rabaa inaan idhaahno dhulkaan aan ka wada shaqaysano wixii inooga soo baxa ayaan wada leena haddii aysan dhulkii waxba ka soo bixin dee anna waan khasaara adna xooggaaga baad ku khasaarta adna xoolahayga baan ku khasaara hadday wax soo baxaanna wixii baan kala qaybsana waa wax la yaqaano sidoo kale waxaa bannaan dhulkan iga shaqee mushaarna iisoo doona bishu markay dhammaato toban kuna mushaaraan ku siinayaa bishii ama dahab ha noqoto ama fida ha noqoto ama dollar ha noqoto ama kiyaan ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto ma la fahm khalaas taa waa la ogolyahy sababtaa ah waxaad ku xisaabtamaysaa mushaarka waana shay la ogyahay boqol dollar kun dollar hadda intaan ku heshiino dhulkii marka in la kireeyo aan ku idhaahda dhulkan waa ii kiraysan yahay ka shaqee lacagna igu imo waa logolaa baasa bih dadku waagi hore marka maxay samayn jireen meelaha maadiyaanaadka aho webiyaasha waaweyn duladkooda ku yaala ayay kireenaya halkaas markaasaa laga yaabaa inay wax si ka noqdaan ama soo baxaanba iyo meelaha waxa weeyaan webiyaasha yaryarka oo kasoo horjoodkooda ku yaalla webiyaasha yaryarkaa hortooda iyo waxyaalo ka soo baxbaxoo caleena soo mid arag waxyaalo noocaasoo lagaba yaabo qofkii inuu ku rafaadaba sidaasaa taa loo diida laakiin wixii la isla ogyaho macluuma waa la ogolyahy can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadaa wuu xukumay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii bilcumraa tii la isa eh, da siiyey iyo la iscumri siiyey liman qofkii wuhibat loo hibeeyey lahu asaga wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa man ruuxii ucmira la cumri siiyo waan fasiri doonaaye cumraa cumrasiin cumradaasoo lahu asaga u sugnaatay iyo walicaqibihi caruurtiisa fa innahaa ayadu man acmara miyuud qrmse man cumira umira sooma man ucmira qofkii la cumri siiyo cumra cumrisiin lahu asaga iyo walicaqibihi carruurtiisa fa innahaa ayadu liladii kii ayay u sugnaatay hadayi maxaa ku xiga ucdiyahaa la siiyey laa tarjicu u noqon mayso ilaladii kii xaggiisa actaahaa siiyey li'nnahu ruuxani actaa wuxuu siiyey cataa'an siismo siismadaasoo waqacat ay dhacday fiihi dhexdiisa almawaariidu dhaxal wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi innama alcumra cumrasiinta iyo sanadsiinta allatii taasoo ajaaza uu banneeyahaa iyada rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama an yaquula wa inuu yidhaahdo hiya ayadu shaygani laka aduu kuu sugnaaday iyo walicaqibika wixii adiga kaa dambeeyay caruurtaada ah fa amaa idaa qaala hadduu yidhaahdo hiya ayadu shaygani la kaaday kuu sugnaatee maa inta cishtu aan noolahay fa innahaa iyadu tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa saaxibihaa qofkii iska lahaa wa fii lafdin lafdi kalea wuxaayoo limuslimin u sugnaaday amsikuu haysta calaykum dushiinna amwaalakum xoolihiinna walaa tufsiduuha iska hallaynina haa ayada fa innahu amar yeshaaniya man qofkii acmara cumri siiya cumraa shay fa hiya ayadu liladii kii ayay u sugnaatay ucmirahaa la siiyey xayan xaaluu yahay mid nool wa mayitan xaaluu yahay mid dhintay iyo walicaqibihi caruurtiisaba masaladaani waxaa laga hadlayaa wax loo yaqaano hibatulmanaafic hibatulmanaafic maxaa weeye waa dhowr qaybood waxaa weeye guri baan leeyahay tusaale ahaan markaasaan waxaan ku idhi gurigaygan intaa anugu aan noolahay ayaan ku siiyey macnaheedu waa maxay guriga anaa iska leh laakiin waad intifaacsanaysaayo waad degaysaayo waad ku caruur korsanaysaayo waad sii kiraysan kartaayo maalinkii aan dhintana laakiin shuqulkuma lihi wala fahma gurigaygan intifaacso deganow sidaad rabtay ka samee laakiin waa intaan anugu noolahay baan ku ih mala fahma qodobkaa mala fahmintaa cumrada laguu sheegay waa taas maxaan ku xihay gurigaan intifaaciisa cumrigayga inta aan noolahay gurigaygaas adaan ku siiyey maalinkaan dhintana caruurtaydaa ku imaanayso le isaga bax gurigaan aabbaha yaa lahay war aabbihiin anuuba igu yiri inta aan noolahay gurigaas isticmaale hadda dhimay noloshiisu ku xirnaa waana dhibatay cumrigayga ku xorreyd waana dhibatay laakiin haddaan ku idhaahdo gurigan waa ku cumri siiyey inta aan noolahay adiga iyo cidda kaa dambaysaana iska leh inta aad nooshahay baan ku idhi kaxayso khalaas dee gurigaas haddaad hadha u dhimatid ciddii kaa dambaysaa ku dhexlayso dhexalkaaga leh marka dhowrkaa qaybbay waxay u oo dhowrkaa qayb dhowr qaybood waxaa ka mid a kow cumradii inuu caddeeyo u yidhaahda adiga iyo ilmahaagaa iska leh dee taasi waa hibo muxaqaqo ah way dhabowday khalaas qofkaasaa iskale aad siisay wax kaaga soo noqonayana ma leh taas waa qodob qodobka labaad waxaa weeye maalan waxaan ku yidhi gurigaan adaa leh adiga carruurtaadaa kaa dhexlaysa khalaas waa tagtaa hawshaas qofkaas siisay baa iska leh tan labaadna waxaa weeye inaan idhaahdo markii anugu aan dhinto gurigaas anaa anu ugu soo wareegaya ama gurigaanaan ku siiyey inta aad nooshahay haddaad dhimatid maya anuu milkigiisu igu soo wareegaya cumrada noocaasi inay ansaxayso culummada muslimiintu waa isku khilaafsan yihiin qaarna waxay leeyihin waa ansaxaysa qaarna waxay leeyihiin ma ansaxayso qaarna waxay leeyihin ma ansaxayso marka cumraysiinta laguu sheegaya waa midaas inta aad nooshahay wixii kaa dambeeyana ilmahaga kaa dhexlayo qofka haddaad tira waa ku dhaafo gurigaas ama gaarigaas laakiin haddaan ku idhaahdo inta aad nooshahay ayaad gurigaas intifaacsan kartaa maalinkii aad dhimatidna anuu igu soo wareegayaa sidaa aan ugu qayday bay ahaanaysa inta aan noolahay gurigaa degano oo intifaacso oo kiro ka qaado oo waa kaasa ku ganacso aan dhinto ciddii dhexli lahayd buu kusoo wareegaya cumrisiintu marka waataas hibatulmanaafic baa la yihahdaa waa shay anigu aan leeyahay oo milkigayga ah manfacadiisa iyo wax dheefsadiisa inaan adiga ku siiyo guri baan leeyahay kira kaa qaadi mahaya iska deganow baan ku idhi ilaa goorma inta aan noolahay saasaa laga wadaa marka ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yidhi laa yamnacanna yuusan diidin jaarun qof darisihi jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu tallaasho khashabatan qori fii jidaarihi derbigiisa uma yaquulu abuu hurayrata uma yaquulu wuxuu odhanayaa abuu hurayrata abuu hurayra maa maxay baa lii aniga ii sugnaaday araakum xaalaan idiin jeedo mucridiina inaad ka jeensateen canhaa sunnadaas wallaahi ilaahay baan ku dhaartee la armiyanna waan garaa waan tuurayaa bihaa sunnadaas bayna aktaafikum gerbihiinna bartankooda ayaan idinkaga dhufanayaa bisunnadaas waan idinku akhrin halkan waxaa laga hadlayaa xuquuqda khaaska ah gurigan derbigiisa ayaa qof wuxuu rabaa derbigan kaleeto booskan kaluu leeyahayo inuu guriga ku dhegsado oo guryaha soomid arag isli derbiyadooda inay isku hayaan marka waxaan ku inta kuu yimid walaalow guri baan meesha ka dhisanayaa marka derbigaanaan rabaa inaan dhagaxyo ku tallaasho waxaa lagu leeyahay u diidin dariskaaga u ogolow u ogolow baa lagu leeyahay arrinkiiba abu hureyra wuxuu arkay dadka markuu u sheegay dadkii oon dan ka lahayn markaasuu yidhi maxaad sunnada nebigu waan idiin sheegay uga jeensanaysaan wallaahi waan idinku dul akhrinaya meeshaa labada garab bartankooda bayna aktaafikum labadiina garab bartankooda ayaan idinka garaacaya maxaa laga wadaa idinka gamaya idinka tuuraya xil buu markaa hayo waa hanjabaad awood dowladeed buu ku hanjabaya waa idin tumayaa wey ama maahana wuxuu ka wadaa haddaad iska dhagatirtaan maalin walba waan idinku muxaadaraynoo waan idiin sheegi can caaisha la armiyanna waan tuurayaa biha ayada bayna aktaafikum garbihiina bartankooda wey can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha ana rasuula allahi rasuulka ala sala allahu aleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi man qofkii dalama gardaraysto dulmiya qiida shibrin taaka wax la eg shibriga lama yaqaano waa taako waxaa kala jira taako iyo dhudhun iyo baac baa kala jira marka taakadu waa taas dhudhunkuna waa kan baacuna waa taas marka taaka wax la eg oo dhul a ah qofkii dulmiya duwiqahu luqunta ayaa loogu duubayaa min sabci aradiina toddobada dhul baa luqunta qiyaamada loo gelinaya maalinka qiyaama qiyaamada loo gelinaya maalinka qiyaama markuu yimaado toddobada dhul baa inta la isku duubo oo garaangir laga dhigo baa luqunta loo gelinaya toddoba dhul maa qaadi karta miiskaama ma qaadi kartid bani aadan miskiinaad tahay maxaad u malanaysaa taake haddii la yidhi dadka laga yaaba dhul dhan inay dhaceen booskan oo kaleeto tusaale ahaan inta masaajidkan iyo gurigan iyo adduunkan uu ku yaalo qofkii dhaca ka war imise taakaad umalanaysaa inay ku jiraan taaka haddii la qaybiyo soo wax badan maaha marka arrinka noocaas weligaa iska ilaali qof dhulkiis iyo xaqiis iska ilaali qof bani aadam ah weligaa ka digtoono marka dulmigu iyo dhaca dadka la dhaco iyo boobku waa xaaraam arrinkaas lamana ogola ayib baabuluqatati baabkana xadiidkan ugu dambeeya halkaa xadii halkaa baabbuuna ku sheegi hal xadiid buuna ku sheegi doonaa baabkan musanifku luqadad waa maxay waa baadi qof ka luntay oo la helay maxaad samayn isli waa ku badantaha baadi inaad qof meel ka hela soo maa haddaad baadi qof ka luntay wax qof ka lumay haddaad heshid maxaad samayn ma geesaha inta iska foyriso baad leedaha anaa iska leh mise si kalaad u xallino waad ka tegi baabuluqatati baadidii la helaya ayuu baabi can zayd ibni khaalid iljuhaniyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi su-ila waa la weydiiyey rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalama can luqatati dahabi dahabka baadidiisa la helay iyo walwariqi fidada waa un lacag dahabkuna waa lacag fidaduna waa lacag wariqu fa qaala nebigu wuxuu yidhi icrif baafi baafi ma la yaqaan ya yaboohi yay ka maqan yihiin laakiin ma waxaad odhanaysaa dahab intaasoo toban garaan yuu ka maqan yaha konton may odhan mayso waxaad leedahaa xoolaan hayaa yay xoola ka maqan yihiin ma la fahmo sababto haddaad tidhaahdo toban kun oo dollar baan hayaa tuugta adduunka dhan baa odhanaysa anagu iga maqan yihin toban kun oo dollar marka waxaa la rabaa xoolihii inaad ku baafisid baafintu waa qofkii in la raadiyo marka waxaad leedaha tusaale xoolaan hayaa yay xoolo ka maqan yihiin qof baa ku imaanaya wuxuu leeyahay anuu iga maqan tilmaamaad leedahay xoolaha kaa maqan wuxuu ku leeyahay mobel baa iga maqan ma arag baad leedahay laakiin ma waxaad ohanaysaa mobel maaha anugu waxaan hayaa toban kun oo dollar baan hayaa miyaad leedahay waxba u sheegi maysi sababtoo ah qofkan waad ogaata baada inaysa ka maqan mid kalea kuu yimid haya maxaa kaa maqan wuxuu kiri kun dollar baa iga maqan adna toban kun baad haysaa maxaad ogaatay inuusan lahayn ma hayaad leedahay mid kalea kuu yimid haya maxaa kaa maqan laba kaboodoo saandalaa iga maqan buu adna toban kun oo dollaroo kaashaad haysaa waxaad ogaanaysaa baadida inuusan lahayn ma la faham qodobkaa marka ee cirif aqoonso horta hadda aqoonsaa laga wadaa baafin maaha waan khalday icrif aqoonso wikaa ahaa weelkeeda xoolahan aada heshay hadday weel ku jireen kiish iyo boorso iyo hadday wax un ku jireen xoolaha weelkay ku jiraan horta aqoonso kow wacifaasahaa xirxirkeeda iyo waxa waxa weeyaan xirxirka u ah jinyeer hadday lahayd iyo afka wax kaga xiran hadday jireen iyo waxa afka kaga xiran oo kaga ningaxanna aqoonso waa laba soo maaha inta xooluhu dhan yihiin markaad aqoonsatid weelka ay ku jiraan aqoonsatid afka say uga xirnaayeen iyo waxa kaga xiran aqoonsatid uma carif yaboohi haa ayada sanatan hal sano hal sanaad leedaha xoolaa xoolaan hayaa iyaa xoolahaasu ka maqan yihiin qofkii kuu yimaada waxaad leedaha xoolaha kaa maqan tilmaamo adigu sheeg hadduu ku yidhaha ka war ma sheegaysi waxaa kaa maqanoo adiga baahidaadaa tilmaamo fa in lam tucraf haddaan la garan wax yeeshaad weda sanadna xoolihi waad yaboohinaysa fastanfiqhaa nafaqayso isticmaal adugu xalaal bay kuu tahay ha guryo ku dhiso gaariyaal ku iibsa hadday xoolo badan la ahaay ahayn waxa waa kaas ah waa kow waltakun ha ahaato wadiicatan ammaano cindaka agtaada adugu isticmaal laakiin ammaano aad haysida ha noqoto fa in jaa jaa'a hadduu yimaadaa taalibuhaa mid qof raadinaya yowman un maalin oo mina dahri zamanka ka mid a ah. maalin un sanadka ka mid a ah qof raadinaya hadduu yimaado oo inta la weydiiyo uu siday ahayd u tilmaamo fa addi u gudhaa ayada ilayhi asaga si waa kow wa sa'alahu nebiga wuxuu weydiiyey waa nin saxaabi ah cadiya ibnu suweyd baa la yidhahdaa can daallat ilibili bal geela baadidiisa ka warran geel baadiyaan meel ka helo oo dadkii laha ka soo dhumay fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa laka maa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday iyo walhaadi adiga geel maxaa iska keengelaybi geel ma wax caadi oo meel iska yaalo qof walba iska qaadan karaad mooda fa inna macahaa geela la jirankeeda waxa ahday xidaa ahaa kabaheeda iyo wasiqaa ahaa sibraarkeeda taridu way ku soo arooraysaa almaa'a biyaha wa ta'kulu way cunaysaa ashajara geedaha xataa yejida ilaa uu helo haa iyada rabbuhaa ninkii iska lahaa rabbuhaa ilaaheeda abuurtay maaha rabbuhaa waa maaligii iska lahaa geela faraha ka qadbay asaga sababtu waa maxay geelu xoog buu leeyahayo bahladana wuu iska dhicin karaa muddo dheerra wuu qadi karaayo biyaha iyo wuu moogaan karaa waana cagtiisu wax adag weeyaanoo cagafoo jilif adag buu leeyahay kabaheedii bay wadataa baa leeyahy xidaa'aha kabaheed geelu marka kaba ma gashado laakiin cagtiisaa adag wasiqaa ahaana waa caloosha geelu biyo badan buu inta cabo baa waxa weeyaan shan iyo toban beri labaatan beri soddon beri baa laga yaabaa inuusan biyo cabin soolanaa tegin waxaa weeyaan soddon baad qadin soolanaha saa biyaha ku cabi geel ugu haysaa reebaadiyu meel soolanaha abaaraha tegaysaa soddon beri baad qadaysaa sidaas biyaha ku cabo caloosha buuxso geedahay daaqaysaa ilaa qofki ilaah u yimaado faraha ka qaad geela marka wa sa'alahu wuxuu weydiiyey hu nebiga cani shaati neef ari baadiya haddaan hela ka warran ama geel ari baadiya haddii la helo fa qaala nebigu wuxuu yidhi khud qaad haa ayada geel ari ari soo lumay haddaad heshid kaxee fa innamaa hiya ayadu laka aday kuu sugnaatay ow liakhiika ama walaalkaabay u sugnaatay ow lidi'ba ama yeygay u sugnaatay arigu asagoo iska miskiin caawi hadduu kaa dhaxo aad weydid bahlaa cunaya ama adaa qaadin ama walaalkaabaad u hayn ama bahal baa cunin hadii kale intii bahal cuni lahaa hay oo ka warqab xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob kow baadi qof ka luntay haddaad heshid ama lacag kaasha ha noqoto ama ari ha noqoto ama dahab ha noqoto ama fida ha noqotee waad qaadaysaa ma waajibbaa mise waa mustaxab khilaaf baa culimmada ku jira iyo tafsiil wuxuu xadiidku ina tusay baadida aad heshay in la yaboohinayo oo la weydiinaya dadka yay baadi ka maqan tahay sanad laakiin waa wixii weyn boqol shilin haddaad hadda jidka ka heshid iska qaad boqol shilin iyo labaatan shilin iyo wax badan ayagu maaha jeebka iska gasho nacnaca iyo xanjadaad ku gado haddaad ku qadan kartidna ugaali ku cun xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey sanad markaad baafisid oo yaboohisid cid yeelata haddaad weydid waad milkinaysaa markaas ayada ah markaad milkidina waad isticmaalaysaa dayib qofkii baadidaan soo helay ee ka warqabo hayay ayaa uga xaqnimo badan dadka kaleeto ilaa qofkii lahaa laga helayo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofkii baadidaan lahaa haddii la helo asagaa loo celinaya waajib bay noqonaysaa in la siiyo oo xoolihii haddaan isticmaalay ka war oo maalan geel lacag dahabaan hayey lacagtii dahabka intaan gaday baan waxaan u bedelay dollar wixii markaa qaymahooda ah baa loo celinaya qofkii la siinaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ariga baadidiisa haddii laga baqayo dee qofkii maaliga ahaa inay ka dayacmaan waa laga waa la kaxaynaya geela ka waran laftirkiisa geela laftirkiisa haddii meesha libaax u joogo cunaya ama tuug dhacaysa ay joogto waad kaxaynaysaa waad badbaadinaysaa maali waa la odhan karaa qofka xoolaha leh waa lagu idlaaqi karaa maal xoolaha qofka iska lahaa oo rabbiga abuurtay aan loola jeedin waana madhabka culummada badankoodu ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan arrinkaas waa bannaayah wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin